alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وsaxbihi aجmaعiin allahuma anfacna bima calamtana wcalimna ma yanfacuna wزidna cilma qala اimaam abu cabdillaahi mxamed bn ismaaciil bn ibrahim الbukhaarي raximah اllahu taعaalى bismi اllahi الرaxman الraxim kitaabi soom soomkii buu ku saabsan yahay musanifka raximah اllahu taعaalى kitaabu soom buu u dambeysiiyey marka laga hadlayo arkaantii islaamka oo xajkiibuu ka dambeysiiyey wuxuuna sidaa ku khilaafay muslim fii saxiixihi iyo sunanu arbaca kitaabka fii saxiix muslim waxaa ku sugan asiyaamu qabla alxaji soomkaa horeeya kadib buu xajku imaanayaa sunankuna waa sidaa afarta ah asunan arbaca abu dawuud wالtirmidi wالنasaaئي wbn maaja waxay raaceen xadiidka cabdullahi bn cumar bunya اislaamu calىa khamsin xadiidkaasaa tartiibka wuxuu hormariyey soomka xaj اlbeyt buu u dambeysiiyey laakiin bukhaari isaguna riwaaya jirta hormarinaysa xajka oo soomkana dib marinaysa isaguna halkaasuu ayuu raacay oo qaatay wlikullin wijhatun huwa muwaliha wey marka laa mashaaxa fi اlisilaax qof walbaba siduu u arkay bay ugu saxan tahay luqada soonka waxaa lagu yihahda alimsaak in la joogo wax laga joogo ama hadal ama ficil ama cunto ama cabid muطlaqu اlimsaaki ayaa waxaa la yidhaahdaa asoom soomun khaylun siyaamun wakhayru hayra saa'imatin khayrun siyaam yacni aan soconnin ama cuntada iyo ka afaysatay wey ama aan soconnin faqulii inii nadartu liraxmaani sawma maryama radia allahu canha falan ukalima alyowma insiyan bay ka wade hadal inaan qofna aan la hadlin qofna la hadlin mahaya dhee baa la yidhi marka soomka macnaa alimsaaq wey xagga isilaaxa ama sharcigana ah waxaa weeyaan oo xaqiiqa sharciyadi weeyaane alimsaaku can اlmufatiraat waxyaalaha soonka buriya kaاlakli wالshurbi wاljimaaci min طuluuci اlfajri الsaadiqi ilى اlguruub guruub الshams fajarka saadiqa laga bilaabo ilaa qoraxda ay ka dhacdo intaa in laga afhaystaa la yihaahdaa cunid iyo cabitaan iyo shahwada taqaruba ilى اllah wuxuu ilaahay loogu dhowaanaya subxaanahu wa tacaala arrintaasi waa muhim buu leeyahay sheekh cuthaymiin raxmat ullaahi calayhi liannahu tamyiizu alcaadaati can alcibaadaat in qofku uu cuntada iskama dhaafo waa dhici kartaa isagoo xogow yardaca qurunsan cabitaanka inuu iskaba joojiya waa laga yaabaa caafimaad raadinteedu inuu oga tago cuntada iyo cabidda laga yaabo maalin dhan laakiin maxaa cibaado ka dhigi karaa inay tahay taqaruban ilى اllahi subxaanaه wa tacaala in ilahay loogu dhowaanayo ixtisaab iyo amarka ilaahay loo hogaansamayo la fulinayo saasay marka cibaado ku noqonaysaa qaala اlmusanifu raximah اllahu taعaalى baabu wujuubi sowmi ramadaana ramadaanka soomkiisa in la soomo waajibnimadeedii buu ku saabsan yahay waxyaalaha soomka waajibiya ramadaan baa kamida wujuub kalena waa jiraa oo hadduu qadaa yahay qadaa ramadaan ramadaankii oo markaa la joogo ama isagoo la qadaynaayo wuxuu kaloo soonku waajib noqon karaa idaa kaana can nadrin nadar hadduu yahay qofka waaba nadrayba lilaahi calaya an asuum buu yidhi waa ku waajibayaa wuxuu kaloo waajibayaa hadday kafaaro tahay kafaaraadka qaarkood siyaam ayaa waajiba qofku inuu soomo ama takyiir ha ku imaado ama tartiib ha ku imaadee soomku mar buu can dariiqi اkafaara kafaaro lagugu leeyahay darteed waa daaratay kafaaraة اlyamiin siyaamkii baa kamida ثalaaثaةa ayaam kafaaraة اlqatli baa kamida siyaamu shahrayni mutataabicayn marka soomka isaguna markaas waa waajibaa wixii intaa ka soo haray soomku sunuu noqdaa marka waajibnimadiisa ramadaanka asal waxaa u ahaa qowlahu tacaalى ya ayuha اladiina aamanuu kutiba عalaykum الصiyaamu kama kutiba عalى اladiina min qablikum lacalakum tattaquun dadka mu'miniinta lala khiطaabaya liannahu shareecada waxa imtihaalaya ee ku camalfalaya ee qaadanaya waa mu'miniinta saa darteed baa mar walba waxaa lala khidaabaya dadka muminiinta lala khidaabaya kutiba calaykum liannahum almustafiiduun ayagaa ka faa'iidaysanaya qaarkood waxay u daliishanayaan alkufaar gayru mukhaatabiina bifuruuci shareeca gaaladu sideedaba furuucu shariica lagulama khidaabo bidaliili hadihi nusuus maalan aayadahan oo kale laakiin waa masalo khilaaf ka jira usuuliyiinta isku hayaan kutiba calaykum siyaam lafdu kutiba waa farada oo kale alfardu walwaajibu iyo alfaadan lamidka ah kutiba oo kale mutaraadif wey xagga macnaha waa iskaga mid waxaa waajiba oo ilahay nagu farad yeelay nagu dul qoray calaykum siyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum dadkii inaga horreysay loogu farad laakiin farad yeelidda ah ummadihii naga horreeyay soonka lagu farad yeelay waa mujmal lama bayaanin lama tafsiilinin kayfiyada iyo cadadka midna lama sheegin meelo qaar oo suxuurta iyo aan ku kala duwannahay way jirtaa oo la caddeeyey laakiin soomkooda meequu ahaa meeqay se u soomi jireen nabiyullaahi daawuud baa ugu dhow calayhi salaatu wasalaam afdal siyaam siyaamu daawuud uu yihi kaana yasuumu yowma wayaftiru yowma isaguna mawaajib baa mase waa sunna wallahu aclam laakiin waxaa lagu sheegay soomka waajibka ah ummadayna khaas inaanu ku hayn oo ummadaha kalena lagu fardiyeelay kamaa kutiba cala aladiina min qablikum xikmadii baa la sheegay oo lacalakum tattaquun weeyaanoo hadduuna soomka taqwo kuu kordhinaynin falaysa lilaahi xaaja fi an yadaca dacaama aw sharaaba wey qofka dacaamkiisi iyo sharaabkiisi inuu ka tago oo uu ka afhaysto waxba u tari maysa haddiina taqwo u kordhinaynin oo awaamirta allana uuna fulinaynin nawaahiday wuxuu ka reeba allana uuna ka hadhayn markaasuu soomku noqonayaa soom muhiimadiisi iyo wadiifadiisi iyo shaqadiisa gutay qaala اlmusanifu raximah اllah xadaanaa qutayba bnu saciid ibnu jamiil ibnu dariifkii weeyaan albaqlaani wuxuu dhihi jiray wabaqlaan sheekhan cabdimuxsin wabalqaan qaryat min qura balkhi buu dhihi jiray xadaanaa ismaaciil ibnu jacfarin can abi suhayli wasmahu naafic can abiihi aabihiis oo naafic bnu malik ibn abi caamir alasbaxiyi wey abu suhayl naafic ibnu maliki ibnu abi caamir اlasbaxi can طalxa ibnu cubaydillaah axad ilcasharati اlmubashariina fi اljanna طalxa radia allahu canhu wa ardaah saxaabigii jaliilkaa qiimaha badnaa wey rasuulka calayh الsalaatu wasalaam difaaci jiray qaala wuxuu yidhi ana acraabiya abu dalxana waa jira isagana oo zayd binu sahl radia allahu canhu isagana ragga mukaafixiinta ee mudaaficiinta aha rasuulka kullahum kaanuu ka dalik saasay wada ahaan jireen ana acraabiya nin reer baadiye ah yaa jaa u yimid ilaa rasuuli llahi sala la alay sl nabiga ilah buu yimid faa'ira raasi madaxiisana uu basaasan yahay ma shanlaysna ma subkana timihiisii baa marka kala daadanaya waa caraba dee timahooduna marka hore iska jiljilacsanayeen ayagoon haddana laisku duwin oo la hagaajinin marka timihiisi waa kala socsocdaan basaasna waa ka muuqataa faqaala marka mustarsil weeye ayra mashallaysna ma shallaysna faqaala markaasuu ninkii wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allah akhbirnii waxaad ii sheegtaa maadaa farada allahu calaya ilaahay muxuu igu farad yeelay min asalaati salaadda xaggeeda iimaanka iyo islaamnimada markii lasoo gala kadib ayaa faraaisha kale laga hadli marka salaadda ugu horayse maxaa salaadda waajib igu ah faqaala nabigu wuxuu yidhi asalawaati alkhamsa salaadaha shanta waxaa laguu farad yeelay asalawaati alkhams salaadaha shanta ah, ah markaa faacilkii xatana mafcuul weeyaan jamcu an saalim wansubu bilkasra waaye alkhamsadaana sifadii weeyaan wakaa waa la nasbiyey asalawaati alkhamsa salaadihii shantahaa ilaa an tatawaca shay-an inaad shay ziyaadsanayso sunno la imaanaysa mooyeen oo san sunnaha waxaan ujeedaa salaad sunnaha way jirtaa qabliya bacdiya salaad ka horaysa sunada farad ka horaysa tuka dambaysa salaat duxa baa jirta salaatuleyl baa jirta salaatulwitr baa jirta haddaad ziyaadsani aday ku taallaa faqaala wuxuu yidhi akhbirnii waxaad ii sheegtaa bimaa farad allahu calay wuxuu ilahay ugu farad yeelay min asiyaami xagga soonka maxaa farada lagu leeyahy waa nin xarfi ah oo raba uun waajibaadkii inuu ogaado faqaala wuxuu yidhi shahra ramadaana bisha ramadaan baa soon haddii farad aad weydiisay ayaa lagugu leeyahay waxaa kale allah sabab oo la imaan kara nadaraa isku nadartay iyo kafaaraad adiga ku dhacday iyo laakiin ramadaan waajiba asal waxaa weeyaan soon waajiba waa bisha ramadaan ilaa an tatawaca shayan inaad shay sunaysanaysa mooyeene oo sunan buu leeyahy sita shawaal iyo maalinta yowma carafa iyo yowma caashuuraa iyo siyaamu alaata ayaam min kuli shahrin iyo ayaamulbiid iyo wahaakada sunada waa gaar laakiin ramadaan baa waajib kuwa ah. fa qaala wuxuu yidhi faakbirnii waxaad iga sheegtaa maa farada allahu calaya wuxuu ilahay ugu farad yeelay min azakaati zakadana qaala faahbarahu rasuulu llahi baa u sheegay sala allah alay waslam bisharaa'ic alislaam takaaliiftii sharcigaheedo islaamkaa loo sheegay sakadana intaasaa waajib kugu ah haddii xoolaada nisaab gaarhaan sanadna kuu soo wareego noocaaya nooca sakada baa loo caddeeyey ilaa an tatawuca adiguna yaa u taalla qaala nabigu wuxuu yihi waladii akramaka bilxaq ninka asagaabaa dhaarnaya qaala wuxuu yihi waladii ilaahigii baan ku dhaartay akramaka ku karaameeye bilxaqi nabinimo iyo risaalo kuu karaameeye waxyigan kugu soo dejiyey oo diintan kugu soo dejiyey oo ummadda kaa doortay allahaasaan ku dhaartay laa tatawacuu inaanan sunaysanaynin oonan ziyaadinaynin shay aan wax faraaisha ka mid inaan waxba ku ziyaadinaynin sunnaa walaa anqusu aanan ka nusqaaminaynin mima farada allahu calaya wuxuu ilahay igu farad yeelay shayan waxbana maaratay ka nusqaamin maayo waxbana kama nusqaamin waxbana ku ziyaadin maayo waajibkii umahlayaan buu yidhi lanna waajibaadka waxaa weeyaan waa qofka inuu la yimaado maa yuhaabu faaciluhu imtihaalan wayastaxiqu lciqaab taariku qofkii ka tagana ciqaabu mudanaya marka waajibka haddaan la imaaday waxbana ku dari maayo waxbana ka nusqaamin maaya buu yidhi faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi aflaxa waa liibaanay in sadaqa hadduu ka dhabeeyo oo uu run sheego oo waajibaadkii uu sidaeheed oola imaado wax munkaraad iyo muxaramaadna iska ilaaliyo intaas waajibaadka hadduu la yimaado awaamirta hadduuba la yimaado qofku dee nawaahidana waa ka tegaya لأn الأmra bshay nahyun can didihi alamru bshay nahyun can didihi shay haddii lays-amray wixii ka soo horjeedayna waa la nahiyey salaadii baa la imaaday taariku salaad waa lagaa reebay soonkii waa sidoo kale haddii lagu amray ka tegidiisa waa nahyi marka wuxuu leeyahay ka ziyaadin ma kana nusqaami maayo faqaala rasul aflaxa in aw dakla اjanata jannadii buuba galayba in sadaqa hadduu arrintaa ka dhabeeyo saasuu nabi sala allah alay wasalam ninkaa wuxuu noqday muqtasid buu noqday muqtasid asxaabu lyamiinna waa la dhahaa ila dadku saddex nooc baa loo qeybiyey uma awrahna alkitaaba aladiina اstafayna min cibaadina faminhum ظaalimu linafsih wa minhum muqtasid wa minhum saabiqu biاlkhayraati biidn اllah saddexdaas dadkii loo qeybiyey asxaabu اlyamiin iyo saabiquuna alawaluun muqarabuunta ah iyo asxaabu ashimaal walciyaadu billah iyo ayaguna markaa eh, aalimun linafsihi daalimun linafsihigaas hadduu yahay qofku qof intuu waajibaadkii la yimid awaamirtii qaatay sunankii iyo tadawucaadkiina la imaado cibaado walba iyo jinsigeedu wixii sunnahabu la yimid qofka asaga waxaa weeye saabiqu bilkhayraat wey meel sare ayuu ninkaa gaaray saabiqun bilkhayraat wey waa dadka muqarabiinta la yidhaahdo weeyaan ee darajada sare helay qofka waajibaadka uu ku kaaftoomana asxaabulyamiin baa la yidhahdaa muqtasid wey dhexdhexaadkiib ku jiraa muqtasid wey qofka waajibaadkii wax ka tegtegey waxna la imaaday muxaramaadkii iyo dunuubtii waaweyneed wax kaga dhadhacay iimaan iyo tawxiidka ku dhintay daalimun linafsihi weeyaanoo khatar buu kusugan yahay khatar buu ku sugan yahay laakiin haddii lagu ciqaabo qabriga ama qabriga wax loogu sii daro cadaabka naarta walciyaadu billah wax lagaga jaro iyo siraadka ugu dambeyntii waxaa weeye jannaduu gelaya arrintaana waa arrin laa shaka fiiha aan shaka ku jirin inuu jannada gelaya ugu dambeyntii kol hadduu mu'min muwaxida yahay qofka asaga ah ugu dambeyntii jannada unbuu gelaya marka horena mashiada ilahi ku jira in liskagaba dhaafana waa dhici kartaa khatar buuse ku sugan yahay in la ciqaabaa laga yaaba qabriga laguga bilaabo cadaabka laga soo dahiriyo kadib baana ka jannada la soo khaalidiina ma soo gelaya naarta kuma waarayo saddexdaas marka aalimun linafsihi maxaa la yidhi min almustafiin buu kamid yahay kuwa la doortay uma awrasna kitaab aladiina stafayna ayuu kamid yahay markaasuu ilahi wuxuu leh janaatu cadni yadkhuluunaha jannadaasay gelayaan saddexdoodaba jannada way geli laakiin kuwana waa saabiqiin kuwana waa mutawasit oo dhexdhexaadkii darajadooda ka gelayaan laakiin jannada wada geli labadaba dukhuul awali marka hore wada gelayaan kuwana daalimu linafsi weeyaan waxaa weeye mashiada ilahi ku jiraayo in shaaa cadaba wain shaaa cafaa waadkhalahu ljana maca dakhiliin ayuu gelinaya subxaana wa tacaala ninkan marka waa muqtasid laa mulaama fiihi marka wa lagu canaanani iyo wax lagu dagaalay midna ma jirto baraa'adiisa waa mashquul mahe waa bari'a dimatu dimadiisa way beri noqotay qofka marka hadduu salaadaha waajibaadka la imaado kuma canaanan karti sunanka laakiin waa irshaad waa lagu baraarujini sunnada tuko war soonka sunnada la imow war ayaamaha maarata wanaagsan ka faa'iidayso waa la dhihi leannahu darajay u kordhinaysaa rifca iyo daraja ehlu jannahana sida maaragtay adduunyada loo kala marta dabaqaadka oo kale oo jannaduna dabaqaad bay leedahay dabaqaad bay leedahay darajaad bay leedahay hum darajaatun cinda allah bu ilah subxana wa tacaala alla kala sarreeya wuxuu jiro qaala xadaanaa musadad ibnu musarhadin qaala xadaanaa ismaaciil can ayuub can naaficin can ibni cumara radia allahu canhumaa qaala wuxuu yidhi saama nabiyu sala allahu alayh wasalama caashuura maalinta caashuuro la yidhaahdo waa bisha zake la yidhahdo muxaram tobankeeda caashuura la dhahaa nabiga waa soomay wa amara wuxuu amray saxaabada bisiyaami in la soomo falamaa furida ramadaanu markii ramadaan la farad yeelay turika waa laskaga tegey maxaa laga tegey wujuubkeeda laga tegey in waajibnimo loo soomaa laga tegey sunanimadii waa baaqi bale nabiga calayh salaam kamaa fii saxiix muslim wuxuu yidhi waxaan ilaahay ajir ka raadsanaya axtasibu cala allah inuu sanad igu dhaafo sanad ah, sanad baaba lagu dhaafaaba dembigii sanad ahaabaa lagu dhaafaa marka faradkii furida ramadaan falamaa furida ramadaanu turika waa laga tegi waajibnimadii wa kaana cabdulahi wuxuu ahaase cabdulahi bn cumar ijtihaadkiisa radia allahu canhu laa yasuumu caashuura ma soomi jirin ilaa an yuwaafiqa sawmah soomkiisa inuu waafaqa mooyeen hadduu isniin iyo khamiis soomaayo inay caashuuro ku toosto waa dhici kartaa uu saa ku sooma laakiin uma qasti jirin caashuur ahaan laakiin waa ijtihaadka cabdulaahi radia allahu canhu wailaa waa sunna xataa nabiga calayh salaam sanadkii u dambeeyey oo a jiray haddaan sii noolaado sanadka soo socda waxaan soomayaa ataasica wاlcaashira waan soomaya hataa ilaa sanadka u dambeey nabiga alayه الsalaatu wasalaam waa ka hadlay markuu soomay kadib ayaa mukhaalafaة اlyahuud loo baahday marka haddii aan sanadka dambe noolaado wuxuu nabigu alayh الsalaatu wasalaam sagaalaadkana waan soomi tobnaadkana waan soomi marka sunno waxay ahayd mustamira oo ajirkeeda iyo hawaabkeedana uu nabigu sheegay salى الlahu alayh waalih wasalam halkana xadiidku wuxuu faa'ideynayaa waxaa la yidhahda atadaruj fi tashriic markii cahdiga madaniga alcahd اlmaki wاlmadani waxyaalaha mumayizaadka ee cahdulmadani u lahaa waxaa kamid a ah atadaruj fi tashriic ilaa cahdu maki waxaad og tahay akhlaaqda la tarkiisiyey oo laga hadlay oo dadka laga soo dhisay kadib ayagoo carbismay oo meeshii lagu diraba u dirmaya ayaa takaaliifta shareecada inta waxaan salaada ka ahayn inta kale o dhan soomka iyo zakada iyo xajka intaba waa madani intaba waa madani marka ayaguna tadaruj baa loo soo maray sida hadda soonka oo kale marka u horeysay soonka wuxuu aha hal maalin kadib baa ramadaan laga dhigay oo la nasakhay maalintii sunna soo noqotay caashuura kadib asaa khiyaar la geliyey oo la yidhi ninkii rabana ha iska sooma ninkii rabana oo miskiin miskiin haquudi ha iska afuro ayaa la yidhi wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu dacaam miskiin kadib baa waxaa la yidhi faman shahida minkum shahra falyasum tartiibkaas markaa tadarujkii wey tartiib tartiibba shareecadeennu ayay u socotay dadkaas iyo hadba xaalkooda iyo tabartooda iyo iimaaniyaadkooda iyo siday u taxamuli karaan ay culayska u qaadi karaan falama furida ramadaanu turika wakaana cabdullahi laa yasuumu ila yuwaafiqa sawma xadaثana qutayba bnu saciidi qala xadaثana leyt can yaziid bn abi xabiibin ana ciraaq ciraaq bn malik xadaثahu ana curwata akhbarahu can caaisha radi allahu canha ana qurayshan qabiilkii reer quraysheedaha kaanat quraysh waxay ahayd tasuumu tii soonta quraysh waa qabiilkaas magaca tadne agga magace kaanat tasuumu way soomi jirtay taniifkan ka wadaa kaanat tasuumu yowma caashuura yay soomi jirtay maalinta caashuura caashurada garta waa zaka bisha tobankeeda wey e, bisha ay tobanka tahay fi jaahiliyati bay soomi jireen iqtidaan bilyahuud yahuud oo ahlulkitaaba ah waxyaalahay ka soo qaadqaateen ayay ka mid ahayd oo ay ka haysteen uma amara rasuulu sal slam baa amray bisiyaami nabiga waa la soomi jiray quraysh markuu madiine imaaday ayuu arkay iyagoo yuhuuddu soomaysa maxaa dhacay nabiyullaahi muusa maalintuu ilaahay badbaadiyey oo fircoon halaagay wey markaasuu nabig alay slam wuxuu yhi annaga inaga xaqreer badan muuse ulaaika aladiina hada allah fabihudaahum muqtadi anaaba la yidhiba waa walaalkay alambiyaau awlaatu callaatin walaalaanah uma amara rasuulu lahi sala allah alay wasalam bisiyaami buu amray xataa farada ramadaanu ilaa ramadaan laga fard yeelay furida ramadaan laga fard yeelay wa qaala rasul lah sal slam ba wuxuu man shaaa falyasumu ninkii raba hadda ha somo waman shaaa afdaru ninkii rabana ha afuro macnaa waajib maaha hadda amarkaas amar ilzaaman waajib maahe kii rabana iska afuro kii rabana ha soomo u nabig alay slam marka horese waajib aheed xataa uu nabigu nin saxaabiga diray oo uu yidhi markuu warka helay ninkii maanta waagi u badiya asagoo wax cunina ha soomo kii wax cunayna falyumsik ha afhaystu yidhi waajib bay markaa horeheed baabu fadli soomi soomka fadligiisuu ku saabsan yahay xadaanaa cabdullahi bnu maslamata alqacnabi can malikin ibni anasin can abi zinaadin cabdullahi bnu dakwaan can alacraj cabdiraxmaan ibni hurmusin can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu ardah akrahu saxaabati xadiida radi allahu canhu waarضaah nuxibuhu fi اllah ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam nabiga alayh salaam baa qaala wuxuu yidhi asiyaamu junda soomku waa gaashaan wuxuu gaashaan kaaga yahay naarta asbaabtii naarta qofka gaadhsiin laheed oo maaaimtii iyo macaasidii xumaantiina waa gaashaan buu kaaga yahy oo kaa ilaalinaya marka saasaaba loogu talagalay inuu soonka ku celiyaa la rabaa oo xumaanta kaa reebo gaashaan uu kuu noqdo saas darteed falaa yarfuf qofka wax isku falaayo oo alla dartii u sooman rafkii lama imaado wax fuxshi ah iyo wax haweenka ku saabsan jimaacoodii iyo dawaacida waxay u yeerayeen asbaabta eh, muqadimaadka laa yarfat jimaaca iyo waxyaalaha ka horeeya iyo fuxshiga hadalka xun walaa yajhal wax jahli oo shareecada aynan ogolayn yuuna samaynin wax allaale wixii macaasi iyo xumaana qowlan wa ficlan jahli buu soo gelaya jahli buu soo geli waa muusa calayhi salaatu wasalaam markuu yidhi allah yaamuruka tadbaxoo baqara maxay dhaheen atatakiduna huzua qaala acuudu bilahi an akuna min aljaahiliin istihzaaha iyo jeesjeeska dadka waa nooc jaahilnimaa nabiga alay slam wuxuu ku yihi abu dar inaka imruun fiika jaahiliya nin bu wax ka sheegay hooyadii ku caayay nuux alayhi salaatu wasalaam inii aciduka an takuuna min aljaahiliina baan u yidhi markuu yidhi waa wiilkaygiiy maxaa ilaahay waxaad i ballanqaaday inaadana halaagaynin marka ficil xun qof allaala qofkii xumaan ku dhaco dhan jaahili ayaa la dhihi karaa waxa uu sameeyey ayaa lagu dhihi karaa khasla jaahiliya ku jirta waa la dhihi karaa saas darteed baa toobada ayaa waxaa leeyahay jaahil baa tahay toobadkeen ah, inama toobatu calى اllahi ladiina yacmalu su bijahaala baa bijahaala xumaan maaha marka ninka asagoo cilmi leh xumaan ku dhacay adiga toobad male lama dhahay ee waxaa weeye dembigaad ku dhacaysaba muwafaq ma tiid damsi baa kugu dhacay jahli baa yaad ku dhex jirtaa nuurkii cilmiga ee wax kaa reebi lahaa baa kaa duulay wa in imruun qof hadduu qaatalahu la dagaalamo qofkii soomana aw shaatama u la caytamo falyaqul ha yidhaahdo waa qowl ogow qalbiga iyo niyada maaha falyaqul afka ha ka yidhaahdo inii saa'imun waan soomana ha ku dhawaaqo maratayn laba jeer ha ku dhawaaqo waladii nafsii biyadihi buu nabigu calayh salaam ilaaha naftayda gacantiisa ku jirtee ku dhaartee waa dhaarta nabiga midda ugu badneed been markuu wax nabiga ihbaatinaayo waladii nafsii biyadihi buu dhihi jir hadduu wax diidaayana allah wa muqalib alqulub buu dhihi jir rasuulka calayh salaatu wasalaam waladii nafsii biyadii baan ku dhaartay lakhuluufu fami saa'imi qofka saaman sooman afkiisa suudha iyo taqayurka iyo doorsoonka ka soo suuraaya ee dadka neeftooda iyo markay ay ka soo dareemayaan adyabu cinda allah ilahay agtiisa wuxuu ka udgoon yahay min riixi miski miskiga udugiisa wax udgoon waxa ugu udgoon bu ahaan jira miskigu maadaamu ninkan asaga ahaa uu afkiisa la bedelmay cuntadii iyo cabidii iyo haraadkii cuntadu ka tagay cabitaankii iyo oonkaas darteed ninka asaga waxaa lagu abaalmarinayaa binaqiidi tacabihi tacabkiisii iyo mashaqadii qabatay wixii ka soo horjeeday haddii qarmuun tahayna udgoon wey oon iyo haraad hadduu ahaana rayaan iyo ceelka mxuu aha albaabkii rayaan albaabkii rayaan baa la siina iyuu ka cabaaya halkaasu ka cabi binaqiidi tacabihi wey qofka xumaan ku degdegayna maxaa la yidhi ninka xumaan ku degdegay hormarsaday maxaa la yidhi cuuqiba cuqida bxirmaani ba yihi khamruu cabay waa ku dhamaatay ti akhre ma cabaysid wey xariir kadalika marka nabiga alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi khaluufkaasi adyab cind allah min riix miski yatruku acaamah dacaamkiisii buu ka tegey wa sharaabahu cabidiina waa ka tegey wa shahwatahuna waa ka tegey soo maarti washahwatada waxaa soo wada geli jimaacii iyo muqadimaadkiisii iyo fiiradii iyo wix xumaan o dhan ba min ajari wa daraday saasuu ley ilahi subxana wa taala xadiisulqudsi xadiidka gadaal dambe halkaas kuu cadaynaya asiyaamu soomka lii anigaa iskale waa alla hadalkiisi wey wa ana ajzi bi anaan abaal marinaya tashriif weye marka idaafadaas waa litashriif cibaadado dhan salaada zakada xajka dhammaan ilahay baa iskale ee asiyaamu liida waxaa weeyaan tashriif weye idaafa tashriif weye si gaara loo loo shumaya oo loo ammaanaya soomka iyo saa'imiinta sooman maxaa yeelay wixii kale dadkaaba arki kara oo ku qaban karo war maas tukati salaada maxaad u huridaa lagu dhihi war zakada maad bixisa xoolaha daris baana la waxbixin kumaana arkine laakiin inuu soomayo inuu soomanaya kala og axad aan aan lahayn ogaan kara male marka ilahi ba isku nisbey wa ana ajzi bihi anaan abaalmarinayo wax la og yahay jazihiisa iyo abaalkiisa ma laha wlxasanatu xasanada acmaasha kale bcashra amhaaliha waa toban laab ila siyaan baa soo arortay soomka mooyeene acmaasha kale toban laab ilaa sabca miati dicfi wey waa la garanoo malaa'igtaa qorayso la socota laakiin soomku ila siyaan fainahu lii waana ajzi bihim ilahi subxana wa tacaala bilaa xisaab baa la ajir siinaya xisaab la'aan lannahu waa sabray cuntadii buu ka sabray oo cabidii buu ka sabray oo shahwadii buu ka sabray oo naftiisii buu ilaariyey marka inamaa yuwafa saabiru ajr bigayr xisaab buu soo gelaya xisaab la'aan ba ajirkiisii faraa laga gelinaya baabu soom kafaara soomku waa dembi dhaaf dunuubtaa lagu dhaafaa lagu asturaa xadaثana cali bn cabd الlahi الmadini qaala xadaثana sufyaan ibn cuyaynata qaala xadaثana jaamic jaamic ibn rashid اlkufi jaamic ibn rashid ibn abi rashidna waa la yihi ibn rashidin can abi waa'ilin shaqiiq bn salamata alkufi asaguna can xudayfata bn yaman radi allahu canhu arda saxaabi ibnu saxaabi weeyaane saaxibu siri rasuulilah qaala wuxuu yihi qaala cumar radi allahu canhu cumar baa wuxuu ku yidhi in badan bu kuso mara xadiidkan marka fawaa'idda faraha badane ku jirta wey bukhaari ayuu noo noo sarifaya hadda faaiduu noo dhigaya meel nagu baraarujinaya qaala cumar radi allahu canhu man yaxfad xadiian garanaya oo xifdisan xadiid ku saabsan can inabiyi laga wariyey sal slam fi lfitnati fitnada ku saabsan fitnada waxa ku saabsan wax nabiga uu ka sheekeeyaa garanaya cabsi baa haysa cumar radi allahu canhu sharta iyo fitanta waa inaad ka cabsataa sidii looga badbaadi lahaana kutubta laga bartaa markay fitan imaadaan ilaa qumanahaadi baa qoorta ku geli kare inaad intaad xumaan oo dhan aad dabaalata haddana inaad qumantaad isku malaynaysaa laga yaaba marka inaad kutubu axaadiiulfitan infaad arkhasato sidii looga bixi lahaana cilaajkii iyo daawadiina nabigeenna inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam sida looga badbaadi lahaa qaala xudayfa wuxuu yidhi ana anigaa samictuu ka maqlay nabigoo yaquulu leh fitnatu rajuli ninka fitantiisa fii ahlihi reerkiisa ku fidnoobo muranka iyo xoogo waxanafta iyo buuqa dhex maraya ninkii reerkiisa wamaali reerki xoolihiisa fitanta ka soo gaaraysa xoogo dayaac iyo gaabin iyuu ka gaabiyey ama cibaadadu kaga mashquulay wa jaarihi dariskiisa jiiraankii iyo waxyaalaha dhexdiina maraya iyo inta badan iskala dhaca ee dadka jiiraanka dhexdooda mara waa la isqoomi ama reerkaadii waa yaad la qoomi oo murmi si kastaba martabadooda ha u sarrayso inaad khilaaf iyo muran iyo caro iyo uu imaanayo waa shay iska dabiicia wey way dhici see looga baxaayo maxaa lagu badbaada ama laga hadlaaye eh? abubakr sidiq radia allahu canhu wa oo ummadda ninka ugu khayr badnaaha ah bacda nabiy sala allah aleyh wasalam waa kii islaantiisa umurumaan iyo cabdiraxmaan bin abubakr saba washatama wajadaca markii martidii soo garanaysaan martidii markay ka daahiyeen waa kii dhihi jiray caayi jiri afka oola baxay ah, marka radia allahu canhu wa makaanadiisana waad garanaysaan marka xoofku waxbaa ka dhidhiici tukafiruhaa intaa waxaa lagu dhaafaa asalaatu salaada tukatay wasiyaamu soomka haddaad hagaajiso soomto wasadaqatu sadaqadaa lagu dhaafaa shaahidka waxaa weeye xadiidkan muxuu ku keenay musanifka turjumada wasiyaamu soomku inuu yahay kafaara dambi lagu dhaafayo qaala cumar wuxuu yidhi laysa asalu kuma weydiinayo can dih war kan kuma weydiinayo fitantan salaadaha iyo soonka iyo waysada lagu dhaafaayo ma ahee inamaa asalu waxaan ku weydiinaya can ilatii fitanta ta mujuhiraynaysa kamaa yamuuju lbaxru badda sidii u hiraysoo kale midda lagu hoobtay ee fitanta ah ee shubahaad iyo shahawaad iyo dil iyo dhimasho baaba ah middaasaan ka hadlaya ummadda isku khilaafayso sida baddoo kale hirkeeda dhan hadba dhinax bay kaaga imaani sida baddoo kale hadba dhinax kaaga imaani marka kaytuun yar qabowda tuka weyn baa soo dhici tii hore addeen waxad arka wax yar ba inay ahayd qaala wuxuu yidhi waina duuna daalika cumarow taa kuma dhibaysa fitantaas maxaa yeelay ina duuna dalika xadika sao mudawala dheer baa soo maray wa ina duuna dalika baaban albaabbaa ka sokeeya oo adiyo fitantaa ini dhexeeya muqlaqan la xihay qaala wuxuu fa ma la furi doonaa albaabkaa fitanta haya ama aniga fitanta noo dhexeeya aw yugsar mise waa la jebin doonaa qaala yugsar maya waa la jebin doonaa albaab la jebiyey oo deena aan dib dambe u istaagaynin dib dambena u xidhmaynin ayaa inay dhexeeya adiga fitantaas inay dhexeeya markii laakiin la jebiyey si usoo harwaanto ee usoo fakato ilaa qiyaamu saaca way tuota kale kasi dari waa kii dhihi jiray anas radi allahu canhu arda markay xajaaj bin yuusuf ka sheegteen oo ay dhaheen xajaaj baana dhibay yaa wuxuu yidhi nabiga alay salaam waxaan ka maqla sagoo leh zaman ma jiro ilaa waladii bacdahu ashar ka ka dambeeya ka shar badan marka waa la jebin doona albaabka qaala daaka ajdaru in la jebiyey oo uun albaabka asaga aan tartiib la furaynin albaabka waa cumar waa soo ogaanay albaabka waa cumar cumar ma iska dhiman doonaa mise waa la dili doonaa maya waa la dili doonaa jebinta albaabki wey balaayadii ka bilaabata cumar dilkiisii ayaa dhammaan la daaka ajdaru owle waxaa oo xaqiiqaa marka anlaa yukhlaqa inaan la xidhin kolba haddii la jebiyey ilaa ywma qiyama ilaa qiyamaha buu yidhi ilaa qiyaamaha baabka hadii ba la jebiyey fitanta albaabka u ahaa khalaas ama fitanta ilaalinay faqulnaa waxaan ku nidhi limasruuq masruuq ibnu lajdac waxaan ku nidhi abu waayil wey qulnaa waxaa leh oo la joogay salhu ordnasoo weydii xudayfe markuu noo sheegay akaana cumar ma ogaayo calamu ma ogaa manilbaabu albaabka qofku yahay ma garanay fasa'alahu waa weydiiyey faqaala nacam haa waa garanay albaabkaasi sarbeebka ah waxaa laga hadlaya waa sarbeebe albaabka qofka loola jeedo miyuu gartay haa wuu gartay kamaa yaclamu siuu ogaad og ana duuna gadin berri sokada aleyla caawinayt berridaan sugayno haddii ilaah yidhaahdo leylata maada maanta leylatu axad maaha ya berrida axadda ah ina caawa ka sokayso soo yaqiin maaha yaqiin wey saasuu u yaqiinsanaa saasuu u yaqiinsanaa ana duuna algadi alleyla caawa inay ka sokeeyo maxaa uu saa ugu yaqiinsaday yaa sheegi kara ziyaadadii ziyaadadii uu ku daraya sheegi kara inii xadatuhu xadatu lahu xadiiثa laysa biaqaaliid intaa waa kay ku dari jiray soo garas ayb baab arayaan lisaa'imiin albaab la yihahdo rayaan oo dadka sooman ay ka galaan ilahi anugu dare xadaثana khaalid bn mklad qala xadaثana sulayman bn bilaal qala xadaثanii abu xaazim can sahlin abu xaasim sahl ka wariya waa kuma ya salamatu bnu dinaar alacraj soo maha sahlkaana waa sahlayo sahl ibnu sacdin asaacidi kunyatuhu abulcabaas saxaabada hal nin oo kalea ku weeliya waa kee cabdullahi bnu cabaas laba saxaabi baa saxaabada abulcabaas kunyadooda la dhahaa cabdullahi bnu cabaas iyo sahl ibnu sacdin radi allahu canhu an can inabiyi sala allahu alay wasalam buu ka wariyey qaal ina fi ljannati jannada waxaa ku dhex yaala baaban albaab yuqaalu lahu rayaan la yihahda magaciisaba cokanaan rayigu waxaa weeyaan did alcadash oonka markaad biyo ka cabtaan rayi la yidhahdaa yadkhulu minhu waxaa ka geliyaya saa'imuuna kuwa sooman yowma alqiyama maalinta qiyamay ka gelayaan laa yadkhulu minhu axadunka qof kama gelaayo hayrum kuwii soomana aan ahayn kama gelaayo yuqaalu waxaa la dhahayaa ayna saa'imuuna way kuwii soomanaa marka dhawaaqa la dhawaaqaya qiyaamaha midna waa wadnagooyo oo dhibaato iyo aab weyaan oo calaa ru'uusi lashaad fadaaxa wey qofka dembigiisa maalinta banaanka lasoo dhigay manuuqish alxisaab cudib dadka qaarna wanaag baa lagu dhawaaqi ayna saa'imuun fayaquumuun markaasi kacayaan laa yadkhulu minhu kama galaan albaabkaasi axadun qof hayrum ayaga aan ahaynna ka geli maayo ah, albaabkaa qofaan ayaga ahayn kama gelaayo kuwii iska cuni jiray maalinta ma gelaayaan fa idaa dakhaluu markay galaan kuwii soomanaa uqliqa albaabkii baa lasoo xiraya lasoo celinaya falam yadkul minhu axadun qoftaba kama gelaayo marka waa bishaaro cadiima dadka sooman ee saa'imiinta buu ishaar u yahay xadiidkan xadaثana ibrahim ibn mundir qaala xadaثana macn ibnu ciisa qaala xadaثanii malik ibn anas can ibni shihaab الzuhri can xumayd bn cabdالraحman can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى الlah alيه wasalam qaala nabig wuxuu yidhi man anfaqa ninkii bixiyaa zawjayni laba sinfi fii sabiili اllahi ku bixiyaa muddo waxaa looga dhawaaqi min abwaab اljana aljanada albaabaheeda looga dhawaaqi laba sinfi waxaa loo wadaa laba shay laba shay baa laga wadaa dirhamayni dinaarayni xataa hadday kala jinsi yihiin oo ah lacag iyo raashin lacag iyo dhar laba sinfi ninkii bixiyaa fii sabiili الlah nuudiya min abwaab اljana jannada albabaheeda loga dhawaaqaya waxaa laleeya ya cabdالlah dadko dhan waa cibaadullah yaa cabdالlah addoonka ilaahayow haadaa khayr kana khayra ma aha tafdiil ma aha hadda oo kana kuwa khayr badan ma jirto wa ka khayr badan male hada khayr kada khayra khayrkuba waa kanba ah, faqad faaza weylane jannada ninkii galan baa liimaanay hada khayr waa ka khayr khayr waa haystaa faman kaana min ahli salaa qofkii reera salaadeed ahaa musaligii tukan jira salaadaha ku dadaali jiray duciya waxaa looga yeeri min baabi salaad salaadda albaabkeeda looga yeeri waman kaana min ahli jihaad jihaadka ehelkeeda kuwa ahaa diinta ilahay kor yeelaayey liiclaa kalimat ilah ujihaadaayey cadowga ka nixinaya ka caraysiinaya duciya min baab اjihaad albaabka jihaadka looga yeeri waman kaana min ahli siyaam albaabka soomka waxaa ujeeda ahlu siyaam kuwii soomka soomi jiray duciya min baabi rayaan baa looga yeeri albaabka ilahay magac gaara baab siyam lama dhihi baab rayaan waa niman haraad iyo oon iyo kulaal uga qabsaday wey marka rayaan baa loo bixiyey waman kaana min ahli sadaqa kuwii sadaqada ehelka u ahaa sadaqada iyo gacanta xaggeeda ku fiicna duciya min baabi sadaqa zakadana waa waajib sadaqaadka kalena waa ziyaado wey faqaala abubakr radi allahu anhu abubakr radi allahu canhu wa wuxuu gartay albaabahaas oo dhan camalkii lagu geli laha waa la yimide say isku keeni doontay intaasoo dhan inti lagaga yaro biabi qaala wuxuu yidhi biabi anta wa ummi ya rasuul allah aabbahay hooyada lagugu furay ya rasul rasuul allow maa calaa man qof kolkii ma aha nin duciya looga yeeray min tilka alabwaabi mintaa hore waa tabciidiya maa calaa man qof korkii ma ahaanin duciya looga yeeray min tilka alabwaabi min bacdi tilka alabwaab albaabaha qaarkood ninkii looga yeeray korkiisa min daruuratin ay daruura wax dhibaata ah korkiisa ma haysate asaga dhib isdaaye hal albaab ninkii looga yeero jannadiba gala ninka asagaa dhib isdaayo dhib ma haystee fahal yudcaa ma looga yeeray axadun qof min tilka alabwaabi kuliha albaabahaas oo dhan qof looga wada yeeri ma jiraa saasuu yidhi hal albaab ninkii looga yeeray waaba raaxaystay jannadi gel laakiin aroomahaba qof loogu wadayooni ma jira qaala nacam haa buu yidhi nabiga alah salaam wa arjuu waxaana rajanaya an takuuna inaad ka mid ahaato minhum kuwa ayaga ah abubakr radi sabaaq ila alkhayraat buu ahaa ah, intaba de nabiga alay slam markuu su-aalaha weydiiy waa kii dhihi jiray ana ana yaa saa sameeyey maanta yaa maskiin wax siiye yaa salaatu yaa sooman yaa mariid e, booqday yaa ku dhintay ku tukaday ila akhiri wa arjuu an takuuna minhum waa madxi iyo ammaan aad u weyn wey abubakr waxba ma yeelaysa marka ammaanta noocaasa dadka hortooda lagu ammaano marka laga hadlaayo waa dadka aan ishanan karin wey ishanan karin haddii la ammaano khalaas maalintaas u dambaynaysa wanaagiba kaasoo kalea laga hadlaayo leeyahay waxba yaa la ammaanin qaala اmuصنifu raximah الlah baabun hal yuqaalu ramadaanu ow shahru ramadaan ma la dhihi ramadaan ma laskaga magacaabi karaa murtaxan oo aan shahri loo idaafayn ama shahru ramadaan miyaa la dhihi ma ramadaan baa la dhihi mise shahr ramadaan baa la dheh ramadaankaasi shahrkaasaa loo idaafayn waman ra'aa ninkii arkayna waa ku saabsan yahay kullahu labaduba ramadaan iyo shahru ramadaan waasican inay iska banaan tahay qofkii arkay soo arti tarjiixii buu gadaalka la yimid ramadaan miyaa la dhihi mise shahru ramadaan baa la dhihi iyo qofkii inay labadaba sax tahay arkay sidaasaana saxa in labadaba la dhihi karo wuxuu ishaarayaa imaam الbukhaari raximah الlah xadii tarjumanaya wuxuu ku ishaaraya xadiid daciifa oo nabiga alayه الsalaatu wasalaam uu yihi laa taqulu ramadaan hadhihina faina ramadaan ismu min asmaaء الlah waa magac magacyaha ilahay kamida ramadaane ramadaan hadhihina walakin quluu shahr ramadaan dhaha shahr ramadaan dhahay ramadaan hadhihina ibnu cadyi fi اkamil wاlbayhaqi fi sunan اkubra xadika kusoo saaray waa daciif wa qaala الnabiyu salى الlah alay waslam nabigu wuxuu yihi man saama ramadaana ninkii ramadaan sooma wa qaala yii man saama ramadaan bu nabig alay slam yiri man saama ramadaan intaaba isaga turjumadu ilen ilaashanayaae man saama ramadaan waa ina imaan doontaa iman waxtisab kufr lahu ma taqadam min dembi inta hadda maxaa loo keenay man saama ramadaan ma shahri la socota maya saama ramadaana baa la marka ramadaan waa la dhigi karaa oon shahr aan la raacinin wa qaala xadiidka alle wuxuu yidhi laa taqadamuu ramadaana asagana wa imaan doonaan ramadaan ha ka hormarina bisawmi yowmin ow yowmayn ramadaan marka intaas nabiga alay salaam xadaanaa qutayba bnu saciidin qaala xadaanaa ismaaciil bnu jacfar can abi suhayl wasmahu naafic bnu malik ibn abi caamir asbaxiy can abihi aabihiis oo malik bn abi caamira can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu ana rasul malik ibn anas bay dee yo adeer u ah malik ibn anas ibn malik ibn abi caamir asbaxiy buu ahaa ilan imaam malik can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam qaala nabig wuxuu yihi ida jaءa ramadaanu ka intaas oga jeedaa ramadaan markuu imaado futixda bab jana la furi jannada albaabheeda la furaya qaala xadaثana yaxya bnu bukayr qaala xadaثani leyth can cuqayl can ibni shaabi qaala akhbaranii ibn abi anasin mawla taymiyiin nimankaa reer banu taym mawlahoodi ana abaahu markaa waa ka dagaali jira wuxuu dhihi jiray mawla taymiyiin anaga ma nihin addoonoo maanan ahayn ee aabbahaana xaliif u ahaa oo ka tirsanaa ila mawlaha marna wuxuu noqdaa midka cidqi iyo xorayntii addoonnima soo maray midna wuxuu noqdaa midu taxaaluf iyo wada noolaasho ana abaahu xadaahu anahu samica abaa hurayrata radia allahu canhu yaquul qaala rasuulu lahi sal slm wuxuu yidhi idaa dakala shahru ramadaana ramadaan markaas shahr ramadaan waa la dhihi karaa ramadaan waa la dhihi karaa markay soo gasho bisha ramadaan futixad abwaabu samaa samada albaabheeda la furi waulliqad abwaabu jahanam jahanama albaabheedana waa la xidhayaa wasulsilati shayaatiin shayaadiinta waaweynee maradada ana waa la silsiladeen xadiidku markaa hadda wuxuu u keenay waxaa weeyaan waman ra'aa kulahu waasican waman ra'aa kulahu waasican shahr ramadaan aragtay ramadaan aragtay xadaana yaxya bnu bukair qaal xadaana leyd can uqayl can ibni shihaabi abaranii salim baa noo waramay warramay bu le ana bna cumara radi alahu canhuma qaal samictu rasuula اlahi sal la ala sl nabigaan maqlo yaquulu le idaa ra'aytumuuhu fasumuu fasumuudaas waxaad ku garatay damiirkaasi ra'aytumuuhu meesha u noqonay waxaa la soomi waa ramadaan ma ogtahay marka idaa ra'aytumuuhu hilaala ramadaan bishii ramadaan haddaad aragtaan fasumuu sooma wa idaa ra'aytumuuhu haddaad aragtaan waa tee waa shawaal faafdiruu afura afdirida waad ku garanaysaa labadoodla mir midna ramadaanku u noqon bidalaalati soom baa caddaynaya midna wuxuu ku dhacayaa shawaal biqowlihi faafdiru ayay kutusaysa afdirudaas marka ramadaan iyo shawaal oo midna la soomo midna la afuro soonka iyo afuruddu mar walba waxay ku xihan tahay aragga bisha in la arko waa midda koobaad ee bishu ay ku sugnaato wey yani hubuutu ramadaan hubuutu hilaal ramadaan marka laga hadlaayo maxay ku sugnaataa ko biru'yati اlhilaali waa la arki waayo maxaa la fali wuxuu leey fain humma calaykum haddii naga dado aym iyo daruur iyo waxyaalo maaratay eh, siigo iyo waxbaa qariyay meeshii bisha laga arki lahaa alaykum kolkiina faqduruu lahu waxaad u kaamil yeeshaan soddonkeeda u dhamaystira uqduruu lahu uqduruu lahu manaa atimuu u taam wey iyo faakmilu ila faqduruudaas waa mujmal yaxtaaju ilaa mubayan mubayan buu ubahan yahay mubayankiisa xadis kala cadays xadis ibn cumar laftirkiisa cabdillah bin cabaas xadiiskiisii faakmiluu iyo faatimu iyo nacam wa qaala kayruhu wuxuu yihi can leyt wuxuu ka wariyey xadaanii cuqayl kayrkaas waa sheekhu alimam ibukhaari yaxya ibn bukayr wuxuu leeyahay wuxuu wariyey can leyt xadaanii cuqayl wa yuunus eh, lihilaali ramadaan lihilaali ramadaan intaas de lihilaali ramadaantan baabkii buu turjumadiibu halka ka waafaqi lihilaali ramadaan ilan ramadaan ma la dhihi karaa waa ka soo maray iyo shahr ramadaan ma la dhihi hilaal iyo shahrna waa ismid baabu man saama ramadaana iimaana waxtisaaban waniya wuxuu ku saabsan yahay ninkii sooma ramadaan iimaan asagoo alla rumaysan wacdigiisa iyo waciidkiisa waa rumaysan yahay soonka iyo waajibnimadiisa iyo arkaantu inuu ka mid yahay iimaanan waxtisaaban isagoo ajir xisaabanaya oo ilahay dartii ay ka tahy wa niyatan taas ixtisaaban bay sii fasiraysa waa iska cadfo tafsiir wey niya iyo ixtisaab waa isku macno ah, ajir iyo isagoo xisaabanayo niyo wanaag ay ku jirta wey oo riyaa iyo sumca iyo waxba ayna qalbigiisa gelin ayuu soomay ninka isaga ahaa in dembigiisa la dhaafi wa qaalat caaisha radi allahu canha waxay tiri an nabi sal slam yubcauuna calaa niyatihim in niyadu ay muhim tahay dadkii daga dhintay ayaa waxaa la yii waa dadkii kacbada usii socday yaa horadooda iyo gadaashooda laga dhulkaa lala goyn kuwi kale dhexda lala goyn markaasa waxaa la yidhi kuwa waxaa jira aan kuba jirin dagaalka oo suuq iskaga dhex wato oo ama lasoo afduubtay ama addoommo laga adegya marka waa la wada halaagaya uma yubcauuna ala niyati o kama qaal sala allah alay wasalam niyada waa lagu soo saari xadaثna msلم بن ibrahيm qal xadaثna هiشhaam qal xadaثna yaحyى an abi slm an abi hurayra yaya bn abi kaiir wey yayaas yaya bn abi kaiir hisha bn yuusuf an abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal l slam qaala wuxuu yidhi man qaama laylat اlqadr haweenka laylatulqadriga ninkii istaagaa iimaana waxtisaaman qufira lah ma taqadam min dembi dembigiisa wixi hormar o dhan ba loo dhaafaya baab baa imaan dona baab laylat qadr yihahdo insha allah dembigiisaa lagu dhaafi waman saama ramadaana ninkii ramadaan sooma iimaana isagoo alla rumaysan waxtisaaban niyadiisana ay fiican tahay ikhlaas qufira lahu ma taqadam min dembi baa loo dhaafaya dembigiisa wixii hormaray ayaa loo dhaafi marka ufira lahu ma taqadam min dmbihi dembigaa waa ismu jinsi damiirna waa loo idaafeeyey yufiid اcumuum marka dembigii kabiire iyo sakiiraba uu soo wadageli laakiin taksiis baa jira ah, mukhasisaadka mutasir iyo mufasil bay uqaybsama in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawn nukafir cankum sayiaatikum kabaa'irta waa laga tagaa markaasaa dena sayiaadki ilahay uu ku dhaafi bisiyaam soomka iyo salaada waxaasa laguu dhaafi ramadaan ilaa ramadaan xadii kale nabig ala slam mukafiraatu limaa baynahuna ida jtinibat اqabaa'ir marka xadiistaasaa khasistay cumuumka hadda meesha laga fahmay kabaa'irtu towbay u baahan tahay iyo allow noqod iyo inaad wixii ka fuqdo ka tagto baabu ajwadu maa kaana nabiyu sal l slam ajwadu maa kaana nabiyu nabigu ahaanshihiisa uu ahaa midka ugu deeqsisan ajwadu maa kaana nabiyu yakunu fii ramadaan buu ahaa yani ajwadu akwaani rasuuli اlah nabigu ahaanshihiisa uu yahay qof deeqsi oo deeqdiisu ay badan tahay ay deeqdiisa u badan tahay kun fi ramadaan bisha ramadaan ayay ahayd bishaasu nabig alay slam deeqdiisa aad u sii badan ajwad الnaas buu sidiisa ba ahaa rasuulka alayh salam sifadiisi wey uu nabiga lahaa ajwad الnaas cafwan ajwad الnaas buu ahaa nabiga alayh salam laakiin haddana markii ramadaan la gaaro kasii daraa salى الlahu alيh ali wasalam xadaثana musa bn ismaaciil atabudaki qaala xadaثana ibrahim bn sacdin الzuhri qال أخبرنا iبن شhهاaب الزهري عن عbayd اللh بن عبد اللh بن cطبة أن بن cabاس رضي الله عنهma قاaل kaana nabiy sal slm wuxuu ajwad annaasi bilkhayr dadka ninka khayrka xaggiisa ugu degdeg badan buu ahaa bilkhayr khayrkaas marka waa cumuum soo maartid ashaas khayrkao idil salaad haddii la dhaho qiraa'at alqur'aan haddii la dhaho sadaqa haddii la dhaho waxaaso dhan buu nabiga alay slam aad ugu dadaali jir wa kaana ajwadu maa yakuunu sadaqadii wa kaana ajwadu maa yakuunu fii ramadaan ramadaan markuu yahay wuxuu ugu sii nabiga calayh salaam ugu sii dadaal badnaa khayrka xiina goorta yalqaahu jibriilu jibriil uga kulmaayo markuu jibriil la kulmaayo oo macallinkiisiia lannahu mafduul iyo faadil nabiga alayه الsalaam baa faadil ahaa mafduulkana jibriil waa laga fadli badnaa maca dalika uu ka faa'idaystay oo macalimkiisii buu ahaa waana dadaali jiray markuu dee imaanayo wa kaana jibriil alayhi الsalaam malkul jibriil wuxuu ahaa yalqaahu kii la kulma nabiga alayه الsalaam kula laylatin habeen kasta fii ramadaan buu la kulmi jiray xataa yansalika ilaa ramadaan ka dhamaado habeen walba waa la kulmi jira quraanka ayay soo daabaaleleh yacridu calayhi nabiyu waa ka shaqadii yacridu nabiyu nabiga calah salaama bandhigay alayhi cala jibriil buu u bandhigaya quraan quraanka qira'a cala sheekh wey wuu ku dul ahrinaya quraankii buu ku dul ahrini jibriilna waa ka dhegaysani riwaayo kale waxaa soo aroortay fayudaarisu mudaarasa mufaacala waa isla akrinaayeen faidaa laqiyahu jibriilu calayhi salaam jibriil markuu la kulmaayo kaana wuxuu nabigu ajwada bilkhayri khayrka midka oga dadaal badan mina riixi mursala dabeesha mursalada ehe la daray liraxmati naas naxariista darteed loo soo diray waa midda ilaahi subxaana wa tacaala roobka iyo ka hormariye idgoon wey saxasaxada roobka kaxanaysa meesha ilah u talagalay dirbaa saddex saa dabeel idgoon waa dabeel nafci leh oo roob wadata wey roob wadataa sidaas waa nafcigeeda waa caam waxay leeyihiin shabaha waju shabaha waxaa weeyaan nabiga calayh salaatu wasalaam biriix mursala waxaa loogu shabahay ariix mursala alqaniy walfaqiir way wada camimi nabiga calayh salaatu wasalaam markii la gaaro ramadaan kanaa faqiira iyo kanaa qene maaha khayrkiisa dadko dhan waa hogaari jir sala allah alay ali wasalam sida dabeeshaasoo kale maduu raabkiiba da'o dadkii xoolaha lahaa iyo kuwii fuqarada ahaa iyo wixi o dhan bu ku wadaaya nafci caama wey nabigana nafci alayh salatu waslam nafciisa caam bu ahaa sala allahu alayh waali wasalam marka riwaayadan waxay caddaysay jibriil uu nabiga alayh salam habeen walba hal mar la kulmi jiray laakiin sanadkii u dambeeyey sanadkii u dambeeyey meeqa jeer bu la kulmay laba jeer buu la kulmay marka nabiga alayh salaatu wasalaam khayra acmaalihi maxay noqotay khawaatimo acmaashiisa ah, nabiga alay slam khaatimaday noqotay marmar buu sanad lakin sanadka udambeeya laba jeer isagoo labalaab camalka oola yimid buu nabiga alay salaatu wasalaam ayuu dhintay baabu man lam yadac qawla zuur warka beenta ninkaan ka tegin wamcamala bihi been lagu shaqeeyo fi soomi soomka ninkaan ka tegin inuu ninkaa asagaa tacabkiis baay oo waxba gacan unu ku haynin xadaanaa aadam bin abi yaasin qaale xadaanaa ibn abi diibin maxamed bin cabdiraxmaan qaale xadaanaa saciid lmaqburiy kaysaan saciid bin abi saciid baldhaa saciid bn kaysaan an abihi abihiiso kaysaankaasa abu saciid اmqbir an abi huraraa radi alahu anhu qaala qaala rasulu lah sal slm wuxuu yihi man lam yadac qawla zuuri warka beentaa ninkan ka tegin ama shahaado ha ahaato ama ikhbaaro calaa khilaaf alwaaqic waxaan jirin oo qofku ka warramay ha ahaato war beena wاlcamala bihi iyo war beena in lagu camal falo lagu shaqeeyo dadka oo aad u hadashaa kamida ood tiraahdo anaa og wiii shahaadatu zuurki baa soo geli waa camal ile inaad xafiise furato oo dad dalamo oo khawana ah aad u teetayso oo aad baan ku shaqaysaa soo geli walcamala bihi ah, walaa takun lilkhaa'iniina khashiiman buu ilah lay subxaana wa tacaala khaain ha u noqonin qof u dooda dadkaad u doodaysa ee aad ka yaaban tahay faseexo inaan lahayn hadalkooda aan isku duburidin karin waa banaantaha wakaala qof inaad u hadasho u doodo waa wakaale baabul wakaala soo geli laakiin maxay xagee ka soo gelaysaa waa inay tahay wax run Ah, qofkaasaa u allaala wuxuu benihiis o dhan baan u hadli been baan ku hadli waxaa sax maaha waada ah. walcamala bihi bay soo geli falaysa lilaahi xaaja ilaahay dan kama leh fii an yadaca dacama wa sharaaba inuu cuntadiisii iyo cabidiisa ka tegay ilahay wax dalo kaleya male hadduu camal wanaagsan la yima ilah dan kama lehen lakin waxaa laga hadlayaa sawaabki iyo ajirkii alle uu siin lahaa ayaa hadda waxba aan dan laga lahayn on la siinayni wey asagaa isqadiyey oo oon iyo gaajo isku diray laakiin waajibki maka dhacaya ha waajibku ka dhacaya ajir ma helaaye iyo cuudadii iyo takliifadii iyo waajibkii waa ka dhaca way kalata waajibkii ka dhac dimadiisi way bari noqotay jamhuur ahlcilmi saas ku tageen daahiriyadaa qabta qofka asagaa soonkiis inuu ka kaxyayba marka qofka asagaa ah waxba an xantay intaa tirado ina cunto sii cabto tiraado qof baan dagaalay oo maxaa dhacay maanta qof baan dagalo soonka iga buray dembi kaluu qofka sii galayba nahaar ramadaan buu afuray ah, dembi weyn oo kabiira ayuu haddana kusii dhacay waxaa marka camalkiisa naaqis weeyaan naqsi baa galay lakiin soonkiisa waa ka asaxaya nawaaqid soonka burinaysa maxsuusaadka maaha arrintood macnawiyaad ajirkiiyo fawaabkay la tegaysaa baabun hal yaquulu inii saaimun idaa shutima ma dhihi karaa qofku inii saaimu waan soomana idaa shutima haddii la caayo haddii la caayo inii saa'im ma dhihi ah. wuxuu hadda musanifka u geliyey sifaamta ma garanaayo xadiidkii baaba ku imaanaye waxaa laga yaabaa laakiin macnaha ayay culamada isku hayaan inii saaimtaasi afku ka dhihi iyo qalbigu ka niyoon bay isku hayaan taasaa laga marka inuu taa oo musanifka uu ictibaarinayo fiirinayo xadaana ibrahim bn muusa qaala akhbarana hishaam bn yuusuf asancaani can ibni jurayj cabdilmeliki qaala akhbaranii caطa ibn abi rabac abi saalix samaan azayaadna waa kan labadaba waa la dhahay zayaad sariidle wey waa min azayt samaanna min asibni subaga wey subagle iyo sariidle uu ka shaqaysan jiray radi allahu canhu abu saalix samaan dhakwaan waa ninka muxadidka ee cilmiga badan wey wa kaana zayatan marka ceeb ma keenaysa ogaada inaad danahaada iyo howlahaada aad qabsato adduunyo diintaadana u khidmaysato dhib ma keenayso annahu samica aba hurayra radi allahu canhu yaquul abu hurayra lagu maqlay qaala rasuulu lah sal slm wuxuu yidhi qaala allahu ilahay baa wuxuu yidhi kullu camali ibnu aadam lahu camal kastoo ibnu aadamku u samayo asagaa iskale ila siyaama soomka mooyeene oo camalkaas kale riyaa geli karaa sumcaa geli karta tasaruf ku yeelan karaa ibnu aadamkii dadka kalea la ogaan kara ila siyaama fainahu lii wa ana ajzii bihi anaa iska laho anaa abaalmarinaya naam wasiyaamu junna soonkuna gaashaan weeyaanoo dembigii xumaantuu kaa ilaalinaya lacalakum tattaquun baa ku ilaah yidhi waida kaana yowmu soomi axadukum axadkii markuu sooman yahay falaa yarfut yuunan wax fuxshi iyo jimac la imaanin walaa yaskab qayle iyo xan iyo caytan iyo waxayuuna ku dhicin fain saabahu axadun waa ka shaahidka tarjumada booshu masana ku keenay fain saabahu axadun aw qaatala falyaqul ha yidhaahdo inii imruun qof baanahay saaimun sooman ha yirahdo afku ka dhahaya waxayna faa'iideynaysaa inii saaimun afka ka dhaho qofkan asagaa ah wuxuu soo afjarayaa khusuumadii iyo doodii qofka kale ayuu soo afjaraya waa soomana haddaad tiri dood waa kaa dhamaatay qofka kalena rajabeel baa ku dhacday waxay kaloo faa'iideyni naftaada waxaad xasuusisay iyo naftiisaba soonka iyo ahamiyadiisi iyo ilaalintiisii ayaad xasuusisay qof sooman miyuuxaytaba waa maya or ilahan ka cabsana ka dhiganta marka falyqul ini saam inii imruum saaimun cibaado wey cibaado qofka uu la samaynaya waa sheegi karaa ah, ini saaim waa cibaado soo maartid marka macnaheedu maaha haddaad cibaadadaadi abad sheegto riyaa iyo sumcaad ku dhacday macnaheedu ma aha ariya ah, wa sumca waa masale qalbi oo qalbigaada ku jirta qalbigaada ku jira hadalka aad ku hadlayso in qasad saxiixa iyo qarad saxiixa oo wanaagsan aad u wadato iyo dan gaar wanaagsan aad u wadaaba dhici kartaba aad wanaag ola jeedo ayaaba dhici karta oo qofka ola jeedo marka ibni imruun salim hadda maxaa lagu samaynaya faa'iday keentay dacway bay noqotayba dacwa waladii nafsu muxamadin biyadihi ayuu nabigu alayh salaam leeyahay waa dhaartay allaha nafta nabi maxamed gacantiisa ku jirta ku dhaartay lakhalufa min salim cadabu cind allah qofka sooma afkiisa waxaa luunka ee maraya afka ee wuxuu inta badana ka imaanaya macidada caloosha khaaliga ee banaan iyo oonka iyo gaajada haraadka hoos ka soo kacaya qiiqas ayaa afka doorinaya ee ma aha huure iyo ilkihiisa macnaheedu maaha walidaalika in la rumaydo way facantay w ramadaan la jog waa la rumayaan khaluufkuna afka rumayga shaqo kuma laha ee waa wax calooshka soo baxaya wey saasay culimmada leeyihiin inkastoo shaaficiyadu ay qabaan bacda eh, eh, zawaal inaan la rumayanin ay deliishanayaan lkhaluufa <clears throat> min saa'im adyabu cind allahi min riixi miski lisaa'imi farxataan qof kastooman laba jeer buu farxaya farxataani buu leeyahay farxuma u farxi idaa afdala hadduu afura farxa la farxaya nicmada ilahay ku siiyey ee uu ku xalaaleeyey iyo soomkii lagaa reebay cuntadii lagaa reebay oo hadda aad soo gebagabaystay ad ku farxi kartaa nicmada ilahay kusi waa ku farxi kartaa dhib male idaa afdara farixa waa farxaya nicmadaas inuu soomkii u dhammaadayo soomay haddana wixii loo diidanaa cuntadahaana ay xalaal u tahay wa idaa laqya rabba rabbigii markuu la kulmana farixa waa farxaya lisowmihi soomkiisii buu ku farxi jazaha iyo hawaabka iyo wanaagga oo alla agtiisa ka helayo baabu sawmi wuxuu ku saabsanya soonku liman khaafa calaa nafsihi اcusba inuu iska soomo soon sunaa ka waajibkaa laisweydiin mahayo oo waa khasab ee qofka ka baqaya calaa nafsihi naftiisa alcusba doobnimo qofkii doobnimo iyo shahwada culayskeeda iyo cabsi ka qaba oo naftiisa u baqa inuu xumaan uu ku dhaco inuu tadyiiq majaari dami ku sameeyo kabxu jimaax baa la yihahdaa qofkan asaga ah kibirkiisii iyo qooqii nafta ku jirtay iyo xubnihiisii oo sidii caadiga u wada shaqaynaya xididihiisii oo dhiigga shubaya wadna beerka ku shubaya kadib deena ay shahwadiisi ay sii tarmayso sii kacayso cuntadan uu cunayo darteed waxaasoo dhan baa la cedhiirigelinaya cuntada aad joojiso cabidan aad joojiso meesha xidiidiyhi o dhan baa cedhiiri noqonaya marka ina shaydaana yajri min ibni aadam majra dami meesha dhiigga uu ku qulqulo xididkii iska qulqulaya tuubadaasu ku ordi ah, tuubo uli socda haddaad raacso ood raaci maa tan uu ka orday kas qalbigu ku tegaya taasaa marka la cariiri gelinaya xadaثna cabdaan an abi xamزaةa sakri an amed sulayman an ibrahim an calqama qaal baynaa ana amshi anoo socda waan u malaynaya inuu yahay iska fiiri baynaa ana amshi maca cabdillaahi radi allahu canhu anoo cabdullaahi bnu mascuud buu ka walaaya la socda calqama ilan waa ardaygii cabdullahi bn mascuud ardaygiisii wey mulaasimka ahaa anoo la socda faqaala wuxuu yihi kunaa maca الnabiy nabiga sal اlah alay waslm ciisaan ahayn faqaala cabdullah bin mascuud ba hadal bilaabay hadalka wuxuu u wadaa waxaa weeyaan cumaan binu cafaan asagii cumaan baa kulmay cumaan baa wuxuu yihi xoogow showr baan kula leeyahaye calqama halkaa hanoo erstaago markaasuu wuxuu yidhi gabadhan kuu guuriyo dhallinyaronimadaada ku xasuusisa saasuu yidhi marka waa ka jira cabdullahi bin mascuud inuunan waxaan hadda loo faqinayo uunan xaajo iyo danba ka lahayn oonan guur diyaar u ahayn iyo wuxuu damcay wiilkan dhallinyarada ah ee guurka u baahan inuu maqlo xadiidkan marka arkaanay buu yidhi calqabow dhegayso markaasuu faqaala wuxuu yihi kunaa maca anabiy sal slam nabiga maciisaan ahayn faqaala wuxuu yihi man istataaca albaa'ah ninkii kari kara guurka baada waxaa layihaha muanu nikaax waa guurka iyo meherka iyo waxyaalaha mutacaliqaadka waxyaalaha guurka la socda ee dhaqaalaha iyo awoodda awood ninkii kari kara inuu guursado ilan guurka marka hore meher baa lagaaga baahan yahay kadibna nafaqa iyo mas-uuliyad baa ku fuulaya xelo leh falyatazawaj ha guursada qofka asaga fa inahu aadu lilbasari aad guurkaasaa laabid badan lilbasari aragga ila xaggee ka bilaabata sideedaba shahwada inay dhaqaaqdo aragu ka bilaaban qofka indhihiisa hadduu ka adkaado shahwadiisa waa ka adkaaday indhihiisa hadduu ka adkaado oona indhahiisa wax ku fiirfiirinin shahwadiisa waa ka adkaaday laakiin hadduu indhihii daayo oo fiiriyo fiiradaa uu fiiriyey qalbigii u daraysaa maskaxdii qalbigii u diri kadib dena waxaa dhaqaaqaya xubnihii baa dhaqaaqaya marka fainahu agadu lilbashar inuu xalaal guursado indhihii utaagayo waa laamayaan wa axsanu taasaa ilaalin badan lilfarji farjigana farjigana zinadii iyo xumaantii weyneed waxaa ka ilaalinaysa hadduu xalaal helay waman lam yastadic ninkaan kari karin soonka cafwan lam yastadic nikaax wamwanahu mwanatu nikaax guurka iyo umuurihiisi ninkaan awood u lahayn facalayhi bisowmi soom ha laazimo soon sunnaha hala imaado bil walba intaas bishii ka sooma oo maalmahaas isniintii khamiis ha sooma naftiisa ha maareeyo intay xumaan la aadi laheed fainahu lahu wija soonkaa wuxuu yahay eh, dhufaan dhufaan wijuh waxaa la ihahdaa qofka xiniyaha laga dhufaano ama xoolaha iyo marka haddii qofka dhufaan uu yahay xiniyaha laga tumo ama laga siibo shahwo ma laha marka taas lama ogolo oo mabarada ka imaanaysaa badane si ku meel gaara un la raba inaad shahwadaada celcelisee inaad tagsiiso ama waxaad cabtay ku tagsiiso dadka hore waxaa la sheegi jiray ardada dalabatulcilmiga hore iyo markii haddee eh, sanawaad baa la maqnaani markaasaa malmal iyo xabake iyo wax baa intii la qoystaa la cabaya uu fadhiisan qofkii marka hadhow markuu de intuu minhaajka soo barto oo amrin dambu cidda imaado yaa la xaraarin ah, la xaraarin oo si fiican loo baarin markaasuu laga yaaba inu fakado hadii kale ku tago naam taas lama ogolo waxay noqon doontaba inaad tagsiiso raganimada ma ahee si fiican waxbaad heli kartaa inaad ajir iyo hawaabna hesho shahwadaadina aad reebtaad heli kartaa ajir iyo hawaabna ay kuu socdee fainahu lahu wija musanifka fiiri raximah اllah wuxuu u arkaa marka liman khaafa calىa nafsihi اlcusba ninkii doobnimo iyo guur la-aanta shahwada ka imaanaysa ka baqa inuu soomo qofka asaga ah inay waajib tahay haddii laakiin uu guur heli karo uu guursan karo man istaaaca minkum istaaca albaa falyatazawaj amar wey amarkaasna wujuub buu faa'ideynaya amarkana wujuub buu faa'ideyn culimmadu marka markay ka hadlayaan nikaaxa waxay ku dureeriyaan alaxkaam atakliifiya alkhamsa axkaamu sharaacay ku dureeriyaan mar buu waajib noqoni mar buu sunno noqoni ama mustaxab mar buu karaahiye noqoni mar buu xaaraan noqon mar buu mubax iska yahay qofka hadduu naftiisa shaawo oga baqo zina inuu ku dhaco awaaddii guurkana uu heli kara haisgaaro waa waajib liannahu maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajib cifada iyo naftiisa inuu dhowro waa waajib cifada iyo dhowrsanaantaasna kuma imaanayso ilaa binikaaxin saxiix marka waa inuu guursadaa qaarkood culamadu marka way u daliishadaan arrimahaas xadiik baa laga fahmay bacda qowli nabi sal slam ida raytum hilya fasuumu haddaad aragtaan bishii ramadaan fasuumu sooma waidaa ra'aytumuu haddaad aragtaan shawaal soonfur faaftiru afura waa dhammaaraysoone wa qaala sila silat ibnu zufar weeye can camaar wuxuu ka wariyey camaar ibnu yaasir waa tacliiq bukhaari xadiidkan tacliiq buu ku keenaa laakiin sunanka afarta arbaca sunanka ayaa wasliyey mawsuul wey Ah, abu dawud tirmidi nsa ibn maaja man saama ninkii soomuu nabigu alayه slam camaar ba hadalka wata man saama ywma shaki maalinta maalinta ywm shaki le ninkii sooma faqad casa abalqaasim salى اllahu alيه alih wasalam abalqaasim ah, waa rasuulkeena alayh الsalaam isagaa qaybin jiray shareecada iyo wixii qaybi layihiee maalah zaman iyo makaanba marka zamankii waxaa kamid a ah inuu maalmahana sooma maalmahana lama soomi kara yiri oo abalqaasim saas u keenay man saama yowma shaki faqad casaa abaqaasim rasuulkii noo qeybiyey umuurtaanada waxna na amray waxna naga reebay ayuu caasiyey ninkii yowmushaki sooma yowmushaki maxaa la dhahaa yowmushaki qowlka xooga badan waxaa weeyaan maalintaa bisha shacbaan ay soddon tahay soddonkii shacbaan habeenkii habeenkii soddonaad ee shacbaan ay soddonkeeyeed suuragalla ay tahay <clears throat> inay shacbaan soddonkeeda ay tahay iyo inuu ramadaan bishii ramadaan ay balatay labadaba suuragal wey <clears throat> meesha ayada aheedee bisha laga arkaayo inaan waxba lagama arkin wax sheega oo lagu kalsoon yahayna ma jiro kutiri iyo amama lamaba sheeginba ama urabaa sugnayn baa la sheegay maalintaa marka waa shaki wey shakiguna wuxuu yimaadaa marka laga hadlaayo idraagga qofka wax markuu haleelayo waa laba shay oo midkoodna uu raajix yahay midna marjuux yahay midka danigaada hadduu raajix yahayna dhani baa la dhaha hadduu inta qaybta ka soo horjeeda marjuuxana shaki baa la yihahda marka muxuu ahaa Eh, mise shaki muxuu mustawdarafayn mustawdarafaynka shakiga ahaa wahmiga wey midkaa kale sheegayo daniga iyo wahmigaas kasoo horjeeda raajixi marjuux raajix waa dani dani haalibka marjuuxana waxaa weeyaan waa wahmi laakiin shaki waa mustawdarafayn marka warkii waxna la sheeg waxna la sugi waay maalinta yoomu shaki baa la yihahdaa shacbaan soddonka ee bishii la sheegi waaye ramadaan qofkii soomaa oo iska dhaha waan soomaya xataa ixtiyaaan hadduu soom yahayna waa iska sooma waa soomana haddii kalena waa sunna xataa lama ogolo faqad casaa abaalqaasim hadalkan oo kale waxaa lagu tiriyaa xadiidka marfuu xukman almarfuuc xukman mawquuf wey lafdan laakiin marfuuc xukman wey lanna saxaabi ma dhihi karo waxaas nabi maxamed baa lagu caasiyey waxa waa xaaraan iyo waa munkar iyo waa inaad u haysato daliil saxaabada nabigana jur'adaa mayna lahayn inay ku dhiiradaan ilaah iyo rasuulka oo waxaa maaratay aan ka sugnayn oo axkaamu shareecaat taxliil iyo taxriim ay ku hadlaan arrintaa maynan ku dhaqaaqi jirin faqad casaa abaqasim marka marfuuc wey xadaana cabdulah bn maslamata alqacni can malikin can naafic can cabdilahi bni cumar radi allahu canhuma ana rasul sal slm dakara ramadaana ramadaan buu nabiga alayh salam sheegay oo soo hadalqaaday faqaala wuxuu yihi laa tasuumuha iska soomina xataa taraw ilhilaal ilaa bishii ramadaan ad ka aragtaan walaa tufdiruha afurina xataa taraw ilaa ad ka aragtaan waa la arki waayey maxaa la samayni fain quma calaykum haddii naga daboolo oo daruur iyo wax ilaga qariyo jihadii faqdiruu lahu uqadara soddonkeeda dhammaystira wey faqdiruu ay fakmiluu kamila oo faxsubuu xisaaba soddonkii ugu xisaaba oo maalintaas taradii soddonkeed bisha ka dhiga soddonkii shacbaan ka dhiga kadib dee wixii ka dambeeya bil la fiirinba mahayo ilan ikmaalu shahri halaaثiin iyo ru'ya in bishii la arko ama bishii soddonkeeda u dhammaado khalaas labadaasa soonka iyuu sidiisaba ku sugnaadaa <clears throat> wixii kale markaa shaki baa soo gelaya xadaثna cabdاللahi بن مسلمة القعنبي qال xadaثna mالك عن cabdاللahi بن dinar عن cabdاللahi بن cمر رضي الله عنهuma أنa رasuل الlah صل sلم qال الشhهر تiسع وعشhروuنa leyلة bishu sagaal iyo labaatan habeen bay noqotaa soddonna way noqotaa sagaal labatanna way noqotaa ee falaa tasuumu ha soomina xataa tarow ila ad ka arataan bish fain qumna calaykum faakmilu cidda alaaiin faakmilu cidda alaaiin marka maxay fasirtay faqdurudi faqdur waxaa la qadar inuu yahay soddonkii dhammaystira tanaa fasira xadiista nabiga alay salaam way isfasiraysaa sidaasna jamhuur ahlicilmi baa ku tegey waxaa khilaafsan saxaabada nabiga alay salam cabdullahi bn cumar xanaabiladana qowl ay leeyihiin wahuwa alahar madhab qowlka madhabka ee xanaabilada waxay leeyihiin soddonkii shacbaan habeenka ah haddii daruur ay meeshii qariso oo bishii la arki waayo meel kale wa la sheegi waayo ramadaan baa lagu qadari faqdiruuda waxay leeyihiin ku qadara ramadaan inay tahay habeenkii shacbaan soddonkeedii ayaa bishii la arki waayey daruuran waa kaa qariyeen saxwi hadday tahay bannaan tahay la arki waayo soddonkii shacbaan baa la buuxini laakiin hadday daruuri wax kaa qariso siigii wax kaa qariso qiiqii wax kaa qariyo soddonka habeenkii shacbaan ahayd ramadaan baa lagu qadaraya bay leeyihin cabdullahi ibn cumar xadidkaasu dariisho jiri faqdiruu lahudaas jamhuurtu laakiin waxay leeyihiin xadiista ibn cumar laftigiisa laga wariyay ibn cabaas saxaabada nabiga alay sla abu hurayra marka akmiluu iyo atimuu iyo faqdiruu alaa intaba waa jiraane kuwaasaa lagu fasira soddonka in la dhamaystiro qowl kaloo daciifa jira oo faqdiruu lahu culamada yihahdo xisaab alfalaki waxaad faqdiruu lahu waxaad qadartaan yani bilxisaab xisaab waxaad ku qadartaan inay bishii bilatay oo waxay leeyihiin dee sagaal iyo labaatanka iyo siddeed iyo labaatanka iyo meelahaas bisha waa bilaan kartaa bay qabaan kuwan xisaabu falaki inta ru'ya albaasira isha araggeeda intaan lagu arkin habeen iyo laba habeen ka hor baa lagu arki karaa xisaab falaki bay leeyihin warkaa isagaana war baatila weeyaanoo in naxnu ummatun ummiya laa naktubu walaa naxsub baa ka hor imaanaysa nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu ummaddiisa kula khidaabay wax caamada iyo culummada intaba ay idraaki karaan oo waa maxay waa ru'yada iyo aragtida qof walba aragga waa ka simay taasuu nabiga ku xeray bisha xadana abu wliid qal xadana shucba can jamalata bn suxaym qaala samictu ibn cumar radi allahu canhuma yaquul qaala nabi sal slm ashaaru haakada wahaakada laba jeer buu gacantiisa intuu isku daray toban farood iyo toban farood waa labaatan markii saddexaad buu wakhanasa ibhaama suulkii buu laabay fi haaniyad markii saddexaad haddii marka saddexaad suulka la laabo xisaabta meeqay fadhidaa ah. waxay noqotay sagaal iyo labaatan marna nabiga alay slam saddexdii jeerba farih waa fidiyey soddonna way noqotaa sagaal iyo labaatanna way noqotaa wy macnaha xadaثna aadم بن abi yasin qal xadaثna shucba qal xadaثna mxamed بن زiyaadi qaala samictu aba hurayra radي الlahu canhu yaquul qaala النabiy sal slm qaala qaala abulqasim sumuu liruyati waafdiruu liruyati ku sooma bisha aragtideeda araggeedana ku afura bisha kale fain gumiya calaykum gumiya iyo guma waa isku macnee way naga qarsoonaatay arki weyda alaykum faakmilu ciddata shacbaan ثalaaثiin shacbaan tiradeedi abu hurayra warmaya xadidka somaarti tiradeeda soddonkii u dhamaystira ayuu nabi sala اlah alيه wasalam marka liruyatihidaasi maxaa ma cumuum baa mise dad khaasaa ah lala hadlayaa oo intii meel wada deganba suumu liruyati ba ku dhici kuwa kale suumu liruyati idinka gaarkiisa masalada la yidhaahdo ictibaar ikhtilaaf almadaalic ba halka ka soo boodaysa oo culamada isku khilaafsan yihiin ikhtilaaf almadaalic horta waa wax jira waa shay maxsuus ah oo xisigaaba ar yaa lagu ogaan karaa bishu inaga markay noo bilanays dad baa habeen ba ku jira dad baa maalin ku jira sida qoraxda ay u kala dambaysay bishan u kala dambaysaa afar iyo labaatan saac laakiin way soo gaadhaan inta badan marka xagga xisiga waa shay aan la inkiri karin wey lama inkiri karo sheikh اiسلام iبن تيمية رaحimah الlah wuxuu leeyahay ru'yaة الhilaal والxisaab الflki kitaab la yihahdo ayuu leeyahy u ka alifay marka اkhtilaaف الmaطaalicna waa la yihahdaa fataawadiisana ku sheega isagoo munfasila oo risaalana waa jiraa oo maطbuuca marka ikhtilaafu almadaalic horta way jirtaa laakiin waa inay bisha bixideeda iyo lagu kala duwan yahay oo jihadan iyo jihadan say u kala fog yihiin laakiin ictibaar ma leedahay baa lasku hayaa mal ictibaar ma leedahay oo qola hadday bishii ato qolada kale isku madaalic ma nihin intay dhahaan adaga araggooda ma sugayaan mise ma sugayaan waa khilaaf bayn alculamaa khilaafkooda waa khilaaf qadiim ah saxaabada nabiga alay slam u ka soo bilowday cabdullahi bnu cabaas radia allahu canhuma riwaayadii xadiidkii qurayb fi saxiix muslim waa kii ka soo bilowday ee ayaduba ay jumca arkeen reer shaam reer madiinana ay sabti arkeen kadib uu dhihi jiray falaa azaalu asuumu xataa ilaa aan ka arka bishi waan soomananaya xadiidka ibn cabaas kadibna uu dhihi jiray hakadaa raaytusabictu rasul lah sal slam saasa ka maqlay ka maqlaydaasna wax xadiid ahoo cabdullahi bn cabaas uu warinaayo lama helin oo ah qoladaasi soonkooda ha ku soomina soonkiinuun ku sooma oon ka ahayn sumu liruyati wa afir intaan baa la arkay macnahaasuu marka ka qaatay inuu liruyatihidaasi qolo walba gaarkeeda ay tahay halkaas ka qaatay macnaha iyo mafhuumka wey wa ilaa ma aha lafdigaasi sida uu ku imaada qisada xadiidka kuma imaanin calaa kuli xaal ikhtilaaf almaطaalic jamhuur اculamaa waxay leyihin laa ictibaara fiih wax ictibaar ay leedahay malaha bu ay leeyihin xataa ibnu taymiya raximah اllah wuxuu ku dhowaaday inuu ijmac soo guuriyo sida uu maarata aad iyo aad oga hadlayo ictibaar ma laha muslimiinta meeshii dad lagu kalsoon yahay ku arkaan bisha kuwa kale waa la soomayaan qowlka jamhuur اculama ay ku tageen waa saas waa wuxuu xalawn qabaa ikhtilaaf almudaalic ictibaar bay leedahay jumhuur shaaficiya shaaficiyada jamhuurtooda laakiin inta kale riwaayaat way jirtaa xanafiyada iyo maalikiyada iyo xanaabilada riwaayaat lakin jamhuurtooda maxay qabaan laa ictibaara biikhtilaafi اlmadaalic maqaasid sharica markii laga hadlayo itifaaq اlumma iyo itixaad اlumma iyo ikhtilaafka in la tuuro laga hadlayana in hal mar la soomo hal mar lala afuro tana ayaa macnaha ayuu xoojinaya laakiin haddii khilaafkaasi la ictibaaro oo intii ummaddu ay kala tegi lahayd in laisku khilaafo ama laisku bidceeyo ayadana meesha kuma jirtee khilaaf saayiq oo ijtihaadka ku bannaan oo saxaabada nabiga inta ka dambaysa isku khilaafsanaayo weeyaane qolo walbaba ikhtilaafkeeda iyo aragtideeda waa in loo ictibaaro aan lagu kala teginna wuuna kala tegin oo aan dhibaato aan muslimiinta iyo qalbi xumo ayna isku qaadin wax naga horreeyey wey waxane ayib qaala xadaanaa abu caasimin can ibni junaydin cabdilmalik can yaxya bn cabdilaahi bn sayfiy can cikrima bn cabdiraxmaan can umi salm radi allahu canha ana anabiya sala allah aleh wasalam aala min nisaa'ihi haweenkiisii buu ka dhaartay shahran bil sababta dhaarta keentayna laba riwaayo lug buu nabiga alay slam ka dhaawacmay iyo maahe haweenkiisi u calooday labada waa dhacday falamaa madaa tiscatu wacishuruuna yowma sagaal iyo labaatan maalmood markay tagtay hadaa waa ka lahay intuu ka soo degay mashruumadii meel sare oo uu nabigu saaraa calayhi salaatu wasalaam oo daashaheedoo korka degniyeedna alaabada la dhigan jiray marka waa soo degay awraaha ama caraabay aheedoo soo caraabay guriga caaisho ka bilaabay faqiila lah waxaa lagu yidhi caaisho way qaaylada hadalka hadalka waxaa ku hadlaya qaala faqiilada laga hadlaya waa caaisha radi allahu canha wa ardaa umuminiin waxay tihi inaka adiga rasuul allah xalafta waa kaa dhaaratay anlaa tadkhula shahran bil inaada soo gelaynin oo guryaha inagu imaanan baad ku dhaaratay bishii waxaadna ku jirtay waxaadna ku jirtay sagaal iyo labaatan baa kuu dhamaatay bishii dhammaatay laakiin xisaabtiibay shahrantiibay soddon ka soo qaaratay nabiguna shahran buu sheegay shahruna waxaa weeyaanu min alhilaali ila alhilaal ayaa shahran la dhahaa min alhilaali ila alhilaal soddonna way ku dhamaan karta sagaal labaatan way ku dhamaan kartaa markaasuu faqaala nabigu wuxuu yidhi ina shahra yakuunu tiscatan waishriina yowma bishu sagaal iyo labaatan maalmood way noqotaa hadduu qofka yidhaahdo ku dhaarto soddon beri uu ku dhaarto waa ku khasbaya soddon bishu hadday sagaal labaatan ku dhammaato maalin buu ku daraya ilan soddon buu yiye soddonka waa inu la yimaado hadduu laakiin shahran yidhaahdo bil biloweed uu bilaabo bisha markay dhamaatay sagaal labaatan hadday ugu dhamaato shahrantii waa soo galay oo waa dhammaaday dhaartiisii kafaaradii macnaha waa waa u baarifalay qال xadثna cبدالعزيز بن cبدالله xadثna سليمان بن بلال عن حmayd عن أنس رضي الله عنه قاaل آlاa رasuuل اللahi baa dhaartay sل sلم من نساء haweenkiisa ilahana kii ahaa xukunka uu ka ratibmaaye ma aha bil bil sidiisaba yani dhaarta unba hadda laga hadlaya xalف laakiin maaha midii axkaamtan ee baab ila ay u baabaysan jireen culammadu ama axaadiistan ku imaatay afar bilood wey kaasaga afar bilo arbacata ashhurun weeyaan fain faau fain allaha wain cazamu alaqa mid kale leeya midkaa wey inaad soo noqoto inaad gabadha furto afar bilood waxay ka dambeeyeen laakiin bil haddii ay tahay laguma hadli karo wa kaanat waxay ahayd infakat rijlu rijlu nabiga lugtiisaa kala baxday waa dhaawac qofka hadduu dhaawac yahayna reer iyo arrimahaas inuu iskaba ilaaliyo ka fogaada waa fiicanta fa aqaama fi mashrubatin aqaama aday nabiga ala slam xikmaay ahaatayba lubbaaba way kala baxdaysaa darteed bu ka dhaarta haweenkiisa inu dhawaado ama u galo fa aqaama fii mashruuatin nabigu wuxuu ku nagaa meel mashruuba mashruubada waa meel yar urfahaan gorof ahaana oo alaabada iyo xaitaaliy biyaha iyo waxaas tiscan wa ishriin leila sagaal iyo labaatan habeen uma nazala waa soo degay faqaaluu saxaabadii baa waxay ku dhaheen caaisha ay ka mid aheed yaa rasuulallah aalayta shahran bil baad dhaaratay faqaala wuxuu yidhi ina shahra yakuunu tiscan wa cishriin innaga baabu siyaam xadiikan maxaa eh, noo noo faa'iidaa waxaa noo faa'iida ah bishu sagaal iyo labaatan way noqotaa soddon un baan fiirsana hadhihin haddii sagaal iyo labaatan markay dhammaato bishii meel laga sheego oo la dho waa la arkay tisca wa ishriin bisha way noqotaa waa kuu dhammaatay tan kale un ka sii gal haddii la arki waayana soddonkii u dhamaystira wallah aclam bilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina moxamed